بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج المسلم الغشيري لسابور رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع buyuucdii buu ku saabsan yahay beycuna waa masdar masdarkuna lama jamciyo laakiin waxaa hadda buyuuc loo jamciyey biictibaar anwaacda iyo aqsaamta kala duwan ee beyca uu ku imaado iyo malaaxiqda waxyaalaha beyca raacsan kaalijaarati waalmusaaqaati wa beycu wuxuu ku salaysan yahay xikmad xikmuu leeyahayoo min maxaasir alislaam islaamka maxaasintiisuu ka mid yahay iyo albaabaha ilaahay uu noo furay maxaa yeelay insaanku wuxuu u baahan yahay qofka kale waxaa gacantiisa ku jira alinsaanu madaniyu inuu dadka lala noolaado oo ay wax dadku isdhaafsadaan oo baahida iyo xaajaadka dadku ay kala faa'iidaystaan kol haddii wixii qofka kale uu hayay uu u baahan yahay waxaa isaga ah siisme iyo hadiyo dadkoo dhan kuma helayaan oo uma heli kartid in iska kaasiiyo marka waxaa la baneeyey wax adiga inaad bixiso asagana wax bixiyo qof walbana uu baahidiisii uu ku daboolo qofkii silcada iyo alaabta haystay wuxuu u baahan yahay lacag buu u baahan yahay kii lacagta haystana wuxuu u baahan yahay silco iyo alaabo u baahan yahay marka waa budaqabo iyo biyaqabo waa isu baahan yihin waay dala calayhi alkitaab calaa jawaazi lbayci alkitaab wasunna walijmac waalqiyaas saxiix intaba waa tuseen qur-aanka kariimkaa ilahay wuxuu leey wa axal allahu albayca beyc buu ilahay inii xalaaleeyey axaadiista nabiga faraha badanna waa ku timid ijmaac lummana asal guud ahaan waa isku ijmaaceen qiyaaska iyo caqliga iyo nadarkuna waa tusayaan alaslu fi lbuyuuci alxil bay dhahaan culimmadu shay mucaamalaada oo buyuucda kamid ah asal waxaa waa inuu xalaal yahay haddaynan soo gelin asal min usuuli اlmuxaramaat waxyaalaha usuusha ee waxarima haddaan laga dhex xirin oo waxaa la yidhaahdaa muxaramaadka beeca waxay ku wareegtaa saddex shay alribaa wاlgharar wاlظulmu aw iljahaala qaarkood qararkii iyo jahaalada way kala qaadayaan qaar waxay leeyihiin alriba bianwaaciha alaaa wadulmu walghanam baycan hadduu soo galo nooc ka mida anwaacdii ribada sida ribaalqardi oo kale riba aljaahiliya oo qofka intuu qof wax ka daysado muddadii la gaaro uu yidhaahdo ama waxagaysi ama ii siyaadi korsaar dulsaar uu sameeyo jaahiliyadii baa samayn jirtay oo ilaahayna waa xarrimay laa taakulu ribaa adcaafan mudaacafa ayuu ilaha ilaahay subxaana wa tacaala iyo ribada la yihahda ribaau nasiya ribaau nasiya ayaduna waa laba shay oo waxyaalaha ribada ka dhalataa oo midna uu yahay xaadir midna uu maqan yahay ama ribada liyo fadliga oo laba shay oo isu jinsi ah in la kala badiyo saddexdooda waxaa isu dhahan ribo qararka oo noocyo badan oo suwarkiisu aad u fara badan yahay a wax daahirkiisa kore nafxi ka muuqda laakiin hoostiisii baatinkiisu khatar ay ka muuqata wey marka hore waxaad arkaysaa faa'iido degdega iyo muxuuaha manaafic degdega laakiin waxaa ka dambaynaysa qarar iyo khatar iyo khasaara ka dambaynaysa qarsoon oo waxaan la ogeyn caaqibadiisa iyo cilintiisa meesha ku dambaynayo waxaa kaloo ka mida ah dulmigii talaqu rukbaan baa la xarimay hishigii baa la xarimay albeycu cala albeyci baa la xarimay waxaasoo dhan waxaa loo xarimayaa dulmi baa ku jira inaad walaalka beexilis ku samayso inaad beeciisa ka dulgadato inaad ka hortagto badeecadii oo deen qofkii badeecadii suuqa soo wada waa masaa'ishaan mari doono weeye albuyuuc aljaahiliya haddii ayna usuusha saddexdaa jirin wixii kale asalku beecu waa xalaal walidaalika qofka mucaamalo kamida ah maali ahoo buyuucda kamida ah mumaaraseynaya ee samaynaya asalkiiba ku taagan yahay qofka yidhahda waa xaaraam baa deliil laga rabaa qofka yihahda waa xaaraam ayaa la rabaa deliil inuu keeno ma riba ma jahaalaa gashay ma qarar baa galay oon la garanayn caaqibadiisa iyo ciribtiisa ma tacaddi iyo duulmi baa ku jira sababtay xaaraant u noqotay maxay tahay inaad tiraadaa ku bannaan lianna waxay dhahaan culamaau qawaacid alfiqhiya annaafi lilxukmi yalzamhu daliil annaafi lilxukmi yalzamhu daliil asalkii ama axkaamtii haawabidee sugneed ninka anfiyaa kaasaa waxaa laga rabaa inuu daliilkii keeno sababtuu ku anfiyo lianna ka kale wuxuu ku taagan yahay asalkii buu ku taagan yahay walaslu fi lbuyuuci alxil walaslu fi ashyaa alxil ashyaada idinba asalkaasa xalaal u ah cibaadada waxaan ka ahayn alasl fi cibaadaat annafyi weeyaan ilahay laguma aabudi karo waxaadan daliil u haysan laakiin mucaamalaadka iyo buyuucda iyo waxyaalaha kale ayagu asalka inuu ilahay noo xalaaleeye weeyaan huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica waxalla llahu lbayca sidaas weeyaan laakiin halka waxaad ka arkaysaa beecu mucaamalaadkaasi maaliga ee dadku looma daynin acraafta iyo caadada iyo dhaqanka dadka looma daynin shareecadu way tahdiibisay wayna ka hadashay wixii shuruud iyo arkaan iyo qawaacid u baahan tahay si aan loogu dhicin anwaacdii iyo noocyihii xaaraanta ahaa ee beeca ahaa aan loogu dhicin wa calayhi marka maquulada dhahaysa dac ilcibaadata lilah waalmucaamalaati licibaadi illah cibaadadana ilaahay ha loo daayo mucaamalaadkana addoomaha ilahay ha loo daayo si rabaan u tasarufaaneen oo maqula baaila wey kana soo jeeda gaalada iyo cilmaaniyada ka soo jeeda wey dacmaa lilaahi lilah wamaa liqaysarin qaysar wixii mucaamalaad ku saabsan ama xukun iyo maamul umadeed ku saabsan in la yidhaahdo diin shaqo kuma lehe banaanka laaad masaajidka ku noqo lagu yidhaahdo waa jahlun liqaa'ilihi qofka hadalkaa ku hadlaya wuxuu aqoon u lahayn in shareecadana ay tahay shareecatun tatasimu bishumuuliyati musaarixatun likuli zamaanin wamakaan inay wax walbaba shareecadeena ka hadashay zaman walbana ay saalix u tahay u cunanto waxay ka tagtay inaysan jirin maa faradnaa fi kitaabi min shay marka beecu iyo maalku shareecadu way ka hadashay bale guud ahaan maalku looma daynin qofka tasarufkiisa marka dhinac walba masaadir ulmaaliya laga hadlayo haddii laga hadlayo maalan haddaad aayadda ugu sarraysa qur-aanka ugu dheer iyo salamka ka hadlaysa iyo sanadka iyo qaradka iyo deynka iyo arrimahaas ya waa qur-aanka aayadda u dheer weeyaan idaa tadaayantum bidayn ya ayuha aladiina aamanuu ida tadaayantum bidayn ila ajal musaman faktubuuh ila akhiri alaaya aayadda adwal aayati alqur'aani aayadda ugu dheer marka laga hadlaayo miiraadka iyo dhaxalka aayadaha laisdaba galay fi suurati nisa yusiikum allah walakum nismu yastaftuuna aayadahaas ogti ilahay wuxuga sheekay subxana wa tacaala fii baabi alghaniima walftay walamhaal suurat alamhaal suuradda yihahda ilahay ku bilaabtay madlacyaha yasaluunaka cani ilamhaal qul ilanfaalu lilahi walrasuul fataquu llah marka ilahay baa ka hadla subxana wa tacala haniimadii waclamuu ana maa haniimtum min shayin faana lilaahi khumusahu zakaadkii iyo xoolihii masaajirta maaliga ee dadka lagu taakuleeya ee zakada ah qur-aanka ilahay si toos u tafsiiriyay lama sadaqaatu inama sadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiin sideeddaas sifadu ilahay ka sheegaya subxana wa tacala fariidatu min allah ilahay subxaana wa tacaala uu qadaray oo uu farad yeelay oo uu noocdiyey subxana wa tacaala marka inaan nidhaahno kamaa qaala qowmu shucayb iyo shucayb say dheheen oo kale yaa shucaybu maxay dheheen ya hal turiidu salawaatuka taamurka an natruka an nacbuda maa yacbudu aabaa wa nafcala fii amwaalina maa nashaa oo an nafcala fii amwaalina maa nashaa bay dhehed maxaa maslaadaada iyo cibaadadaada yaa ku sheegtay inaan annaga aan xoolaha anaga saa rabna ugu tasarufno ayay leeyihin maxaa xoolaha iyo diin iska galay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala baa koonkoo dhan iska leh addoomihiisana wuxuu la rabaa shay xalaal ah oo ayib ah iyuu la rabaa walaa yaqbal allahu ilaa ayiba waxaan ayib marka beeca laiska hubiyo inuu sax yahay iyo inuu faasid yahay arkaan buu leeyahay eh, ilaa saddex rukni marka cinda alijmaal caaqid iyo macquudu calayhi iyo siiqa caaqidku waxaa soo gelaaya baayaca iyo mushtariga qofka alaabta wata iyo qofka lacagta wataa baayac mushtaran lahaa macquudu calayhina waa amankii iyo mankii ama silcadii iyo lacagtii amankii siiqaduna waa iijaab iyo qabuulka weeyaan oo tamliik iyo tamalluk waxaa faa'iideeyaa la yidhaahdaa siiqada iijaabka iyo qabuulka marka shuruuduhu waxaa shardi ah qofkan asaga ee beeca iyo tasarufaadkan maaliga ku dhex jira waa inuu yahay jaa'isu tasaruf qof tasarufkiisa uu bannaan yahay waa inuu yahay alayhi qof majnuuna waalan ama ilmo sabi oo hayr ama aan tasaruf lahayn waxba beeciisa ma asaxayo beeciisa ma asaxayo kadalika safiih maxjuur ah iyo muxuu ahaa muflis maxjuur ah ama mukrah la ikraahay bikayri xaqin intaa iyagooda tasarufkooda beecooda ma asaxayo ila waxaa jirta munkara bixaq baa jirta qof la khasbi beeciisana u ansaxayo xoolihii carruurtiisii iyo reerkiisii inuu masruufo ayuu diiday waxuu maalan duyuuntii iyo xuquuqdii lagu lahaa uu bixin waayey waa lagu khasbayaa beecaas waana fulaya laakiin in la ikraaho isagoon xaq lagu lahayn beeca ma ansaxayo waxay noqonaysa akal amwaannaasi bilbaatil bay noqonaysa marka in shuruudiisina la helo beeca arkaantiisana ay mutawafir tahay mawaanicdina meesha ay ka baxdo markaasuu beecu wuxuu beec saxiixah oo haabit oo sugan oo soo gelaya qowluhu subxaanah waaxalla allaahu albayca beyc ilaahi waa xalaalay subxana wa tacaala kitaabu lbuyuuc baabu ibdaalu bayci almulaamasa walmunaabada baycu lmulaamasa mulaamasada beeca la yidhaahdo inuu yahay baail munaabadaduna iyaduna ay baail tahay labadaba tafsiir kale noo imaan doonaa min buyuuci aljaahiliya bay ahayd in mara la duuduubo la yidhahdo firfirinin markaad gacanta ku dhigto beeci sidaas beeci ku asaxay khiyaarra malihin la yidhaahdo min kayri an yuqallib wayandur isagoon iska fiirinin qofku waxaa raba inuu iska fiiriyo iska hubsado habeen madow baa wax loo dhiibo la yidhi waxaan waa hebel naga garatay haye lama oga waa in wixii la caddaysto xalaal iftiin baa la qutaa bannaanka la dhigo tijaara can taraadin buu ilahay waa inay tahay tijaaro iyo beecshiro iyo kala gadasho laiskaga raadil yahay oo ka baxsan jahaala garan la'aan waxaan la garanaynin iska dhexgalow shuriisha wax ku darso ma dhici karto munaabadaduna waa tuurid weeyaan waxaan aad soo tuurtay ee lagaa qabtay tuuridaasaa beeci ah ama beecul xasaabka imaan doonoo kale meeshay ku dhacda wixii ku dhaca ama booskan ushayda meeshay ku dhacda intaasa kaa gaday waxaasoo dhan waxaa weeyaan waxaa la dhahaa qarar buu soo gelaya munaabada iyo beeculxasaab iyo mulaabasa iyo laannahu lama garanayo musaafada waa la kala korayn karaa qofka meesha ku tuura ka kale ma ka dheeryahay qaala xadaana yaxya bnu yaxya atamiimi qaala qara'tu calaa maalik baan ku dul akhriyay buu leeyahay maalik ibnu anas almadani can muxamed ibnu yaxya bnu xabbaan ibnu munqidin can alacraj cabdiraxmaan ibnu hurmus alacraj alhaashimiyi mowlaahum almadani abu daawuud kunyadiisa acraj naanaystaani laqabkaasu caan ku yahay wasmuhu cabdiraxmaan ibnu hurmusin can abi hurayrata dawsi cabdiraxmaan bn sakr dawsi radia allahu canhu ardaa saxaabiyun jaliil ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam nabiga nahaa wuxuu reebay cani mulaamasati isla taabashada iyo walmunaabarati isla tuurashada soo tuur waan kuu soo tuuray ama tuur oo wixii aad soo tuurtay beeciisaasu ku ansaxay khiyaar malihid kama noqon kartid qaala xadaanaa abu kurayb maxamed bn alcalaa hamdaani wabna abi cumara maxamed ibnu abi cumar alcadani qaala xadaana waqiic ibnu jarax aruaasi can sufyaan ibnu saciid ibn masruuq athawri amiir lmuminiina fi lxadiid can abi zinaad cabdulahi ibnu dakwaan can alacraj cabdiraxmaan ibnu hurmus ilhaashimi mawlaahum can abi hurayra can nabiy sal slam bimidlihi mutaabaca weeyaan qaala waxadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana ibnu numayr cabdulahi ibnu numayr wa abu usama xamaad bn usama xaw xadaana muxamed bin cabdillahi bni numayr qaala xadaana abi xadana mxamed bn muhana alcanasi qaal xadana cabdlwahaab ibn cabdilmajiid athaqafi kulluhum can cubaydlaahi bni cumar cubaydlahi cumari baa laihahda almusaqaf cubaydlahi alcumari cubaydlahi bn cumar bn xafs ibn caasim bn cumar bn khadaab alcadawi cabdulahi cumar bn khadaab uu ka abtirsaday can khubayb ibni cabdiraxmaan can xafs ibni caasim midkaas yaa ku abta cubaydlahi usuushiisa weye ubaydlah bn cumar ibn xabs bn caasim can xubayd bin cabdiraxmaan marka isagii awogiis maanta waxaa udhexeeya xubayd bin cabdiraxmaan baa udhexeeya can xabs bn caasim ibn cumar bn khadaab can abi hurayra can nabi sal bimilihi iyadoona mutaabaco kale weeyaan ayb qaala xadaanaa qutayba bnu saciid bnu jamiil qaala xadaanaa yacquub yacni bn cabdiraxmaan can suhayl bin abi saalixin can abiihi abi saalix asamaan can abi hurayra can nabi sal slam bimilihi abu hureyre madaarka xadiidku warwareegayaa mutaabacaadkan dhammaantooda mutaabacaad naaqisa wey qaasira ayaa la yidhaahdaa qaasira laanna dhammaan waxay iskugu imaanayaan abu hurayra ayay iskugu imaanayaan mutaabacaduna oo sheekha labada sheekhu sheekha ismutaabaceeya inta ka dambeeya waa tirgaysaa qaasira bidarajatayn ayay noqotaa waan soo sheegnay meelihii muqadimaadka qaala waxadaanii moxamed bnu raafici naysaabuuri qaala xadaanaa cabdurazaq ibn hamaam asamcaani qaala ahbaranaa ibnu jurayj cabdilmalik bn cabdilcaziiz qaal akhbaranii camr bnu diinaar can cadaa ibnu umayna saduuq weeyaane ilaa saddex cadaa ayaa taabiciinah oo saxaabada ka warisa cadaa ibnu abi rabaax ibnu maxamed almaki cadaa ibnu yasaar cadaa ibnu mayna kan marka waxaa weeye saduuq taabacaad buu ku yimid annahu samicahu wuxuu maqlay ninka la yidhaahdo camr bnu diinaar baa cadaa buu maqlay oo yuxadidu ka warrami can abi hurayrata radia allaahu canhu annahu qaala wuxuu yidhi nahaa can baycatay nuhiya waxaa la reebay wanaahi rasuul nabigaa wax reebaya nahyinaya can baycatayni laba nooc oo bayca ka mida ah, almunaamasa iyo walmunaamada ah, marka wax mugdi lagu kala gatay ama lagu soo tuuray oodan iska fiirinin ama taabashada aad taabatay bula beeci waa waajibay ama haddiiba rasiidkii la qoray ka noqod ma laha wixii aadan wixiiba iskaba ogaanin kullu haada waxaa weeyaan lama ogola Ah, qofku waa inuu wixii ku qanco weliba khiyaar waxa la yihahdo khiyaar majlis khiyaaru majlis buu leeyahay inta la wada taagan yahay beeca isagaa ah qofku inuu ka noqdo xaq buu leeyahay rasiid baan gooyey iyo arrintaa ma taagna ilaa allaahumma inda khiyaarkaasi qofka labada qofka ay idmaau ay ku heshiiyaan mooyeen ilaa bayca waa ku dhihi jir nabiga alai salaam waa inuu midkood ay dhahaan wixii waa kala gadanay kugu soo noqon maayo kugu soo noqonin majliskee lagu jiro ayuu khiyaaru majlis meesha ka baxayaa taa waa gaar laakiin wuxuu yaan shardiga iyo heshiiska una dhicin lama ogolo in qofka qarar iyo la marsiiyo ama almulaamasa mulaamasadu fan yalmisa inuu taabto wey kullu waaxidin mid walba oo minhumaa labadii ka mida waa labadeed waa caaqidaankii baayicii alaabta watay iyo mushtarigii lacagta watay ayaa waxay taabanayaan fawba saaxibihi biayri taamul waxay isu gadanayaan haddii rabaan laba mara isu gadanayaan biayri ta'amul isagoon iska fiirfiirinin oo saaba iskaga fiirin maradii korka korabood buu ka arkay beecu waa waajib waa qaadee keel lacagti layihahdo waa nooc qamaara maysir w ma banaana qamaar weeyaan waxaa dhici karta maradii dhaxa ka dilacsan tahay inay barbar cawro leedahay gudaha iyo korka kore ayna isku mid ekuwaalita ahayn in aad shirkaddii aad rabtay inay soo saartay u malaynaysato tu aan ahayn bay ku soo baxdo qofku waa in fursad loo siiyo beecii inuu ku qanco inta la wada joogana khiyaar bere ama bilkhiyaar maa lam yatafaraqa intayna kala tegay khiyaar bereeyi wlmunaabada munaabadadu waxaa weeye tuurid weeyaan isla tuurasho an yanbida kullu waaxidin mid walba inuu tuuro oo minhumaa labadu wax kala gadanaysa ee foogow marinaysa ila alaakhri midkood ama mid kamida tuuray shardi maaha walam yandur iskamana fiirinaayo waaxidun midna oo minhumaa labada kamida ilaa foobi saaxibihi laba maraa listaafsanaya hawan iska fiirin khalaas mid walba wixii gacanta kuu soo gala baktiha nasiib waxaas beec maaha ma banaana lima fiihi min algarari waaljahaala wanahaa rasuulu can waxadaanii abu daahir xarmala ibnu yaxya almisriyaad walafdu lixarmala xarmala bnu yaxya tijiibi alaa waxaydan akhbaranaa ibnu wahbin cabdullah ibnu wahbin almasriy akhbaranaa yunus ibnu yaziid can ibni shihaab azuhri maxamed bn muslim qaala akhbaranii camr bnu sacd bin abi waqaas ana aba saciidin alkhudriyi sacd bnu malik bnu sinaan alkhudriy radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi nahaanaa rasuulu llahi sala allahu caleh wasalam nabigaa wuxuu naga reebay can baycatayn laba iibsasho iyo wa laba xidhasho laba qaab dharka loo xidho loo labiso waa la diiday baycataynkana waxaa weeye laba nooc in wax loo gato marka baycataynkii buu sheegayaa libsataynku meelo kale uu sheegay fi kitaabu libaas iyo meelo kaleo munaasabaad kale kaleah naha can ilmulaamasati walmunaabada fi lbayci ah, mulaamasada iyo munaabadada waa la naayey fi lbayci beeca gudihiisa haddii de hadiye ay tahay oo qabse wixii kuu soo dhaco adaa iska leh ay tahay hadiye hadday tahay dee waxba waa wax ooska majaan aho oo guryaho waxbaan marka filbeyci wey waa la diday iyadoo iib ah amaa libsataynku ijtimaalu sanaa waa yaxtamiy rajulu bihawban waaxid labada weyaan waan arki doonaa walmulaamasatu lamsu rajuli ninka inuu xidho wey lamsu rajuli inuu taabto weeye thawban raakhiri mid kale maradiis biyadihi habeen gacantiisa bileylna habeennimo habeennimo buu marsaa u taabto marada maarata ahaa aw binaharaba waa maalin waa maalin laakiin way duduwan tahay maradii wax muwaasafaadoo ku qoranna ma laha day muwaasafaad ku qoran tahay oo karaatiin xihan ay tahay mundado isku xihan ay tahay korkana kaga qoran inta ay ka kooban tahay iyo magaca iyo meesha ka timid iyo noociyadooda waxbaa lagu kala gadan karaa uh, imaam maalik fii muwaayihi masaladaas aad iyo aad uu faahfaahiyey masale fiqiya weeyaan lanna waxaa weeyaan hadduu qofku wax iskhilaafad u arka dee waxa la yidhaha khiyaaru ru'ya ayaa jira oo khiyaaru lcayn baa jirta khiyaaraad badan baa jira lakin waa lagu kala gadan karaa laakiin wixii hadduunan ahayn wax muwaasafaad iyo tilmaam aan lahayn oo qoraanan ahaynoo lagu dhiibay un iska qaba lagu ama ma ahee laydka qaar laydadka qaar iyo dukaamaha qaar iyo meelaha qaar markaad wax gadanayso iftiinka qaar markii lagu sii daayo shayga wuxuu soo saari midab aan caadi ahayn oo aad u malaynayso inuu yahay fowqa maa tatasawar wixii aad u malaynayso wax ka koreeya marka waxaasoo dhan nasaraxaadka maaha waa in qofka waxaan asaga iska fiiriyo hubsado ku qanca ayaa la rabaa ayb walaa yuqallibuhu ma gadgadinaayo maradii iska fiirtiirin maayo ilaa bidaalika taabashadaa basa unbay uun arrinku taagan tahay taasaa mulaabasa la yhahda ma bannaan wlmunaabadatu munaabadaduna an yanbida waa inuu tuuro alrajulu minku ila rajul nin kale wakada mara ah. bihawbihi maradiisa wayunbi ilaa akhar midka kalena ilayhi ku tuuro fawba maradiisa wayakuunu daalika baycahumaa beecooduna sidaaba uu noqdo ay min ayri nadarin ayagoon iska fiirfiirinin min hayri nadarin walaa taraadin iska fiirin ma jirto taraadi iyo iska raadi noqosho oo qofkii uu ku qancayna ma jirto taraadi waxaa loo wadaa bacda markuu uu iska hubsado oo jahaalada ka baxo inuu ku qancaa la rabaa ee ma aha jahaaladaasaan raalli ku ahay qararkaasaan raalli ku ahay ribadaasaan raalli ku ahay ribahaas waxba ma taraayo lanna xugun sharcigaa jira inay intaba xaaraan yihiin marka wixii markaad iska hubsato ood ku qancdo oo jahaalo iyo aqoonla'aan meeshay ka baxdo markaasaa la fiirinayaa raalli ma tahay haa markaa beyci waa ka ansaxay ayb laakiin sidan jahaalada ee sharciga uu diiday baan kuraalli ku ahay daad tidhaahdo laga yeeli maayo waxadaanii camru naaqid ibn muxamed bn bukayr qaala xadaana yacquub bn ibrahim bn sacd izuhri qaala xadaana abi ibrahim bn sacd bn cabdiraxmaan bn cawf can saalix ibn kaysaan can ibn shihaab izuhri bihada isnaad sanadka aan soo sheegnay mutaabaca weeyaan baabun wuxuu ku saabsan yahay budlaan baycil xasaad xasaadu waa quruura habeeceeda walbayci ladii yabeyca fiihi qararun qarar ku jiro oo waxbaan tuurtay maxaa tii neefku ku dhaco neefkaasaa beexa ama neefkaas ku dhufata ayaan kaa gaday ama meeshu ood gaadhsiisa ushaada aan kaa iibiyey waxaasoo dhan waxaa weya beeculxasaad buu soo geli beeculqarar waa caam waa tacmiin bacda taksiis baa la tacmiin bacda taksiis beeculqararka qararka xoog mulaabasadii munaabadadii beeculxasaankii alcabdu alaabiqii adayru fi lhawaa sabaku fi lmaa wa allaala wixii muxuu ahaa aan la garanaynin jahaalo ku jirta ama aan maqduur tasliim ahayn oo la dhiibi karin ama aan la garanaynin caaqibadiisii iyo cibirtiisa salka allo nafciisa aan xaqiiqada hoose la garan waxaas dhan baa qarar soo wada geli marka qararka caama qararka beyculqararka caam wey intaasoo dhan baa suwarkiisii ka mid tahay qaala waxadaanaa abu bakr bin abi shayba qaala xadaanaa cabdullahi bnu idriis alawdi wayaxya bnu saciidin wa abu usama xamaad can cubaydillaahi alcumari xaa waxadaanii zuhayr bnu xarbi walafdu lah qaala xadaana yaxya bnu saciidi can cubaydillaah xadaanii abu zinaad cabdulahi bn dakwan an acraj cabdiraxmaan can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala nahaa rasuulu llahi sala la alay sl wuxuu reebay can bayc alxasaad qururaxa iyo qoriga ama dhagaxa tuulidda beeca wax lagu kala gadanayo meeshaan ku dhufto iyo waxaan la helo ama waxaad la hesho khalaas kama noqon karti iyo waa yahay waxba kama jiro wa can bayci algharari baa la reebay bayc algharar bacda bayc alxasaad la sheegay waxaa la dhahaa min baabi cadfi alcaami cala alkhaas ama tacmiim bacda taksiis in khaas xasaadku waa khaas ka mid ah afraadda qararku ka mid yahay wax allaala wixii jahaala ama garawaa ama ciribtiisa ama manfacadiisa qarsoon aan la ogeyn oo dhanba qarar baa la yihahdaa marka qararka la diidan yahay iyo jahaalada la diidan yahay jahaalada faadixa ee soo shuxur ee weyn weeyaan laakiin mararka qaar waxaa la ogol yahay jahaalo yasiira xaajana ay meesha taallo baahira way taallaa oo in jahaaladaas laga baxo waxaa ka ratibmi karta in wax la kharido gurigaad gadanaysaa darbigiisa iyo foundeshinkiisii iyo aasaasu beydkii inuu yahay aasaas sax ah inuu yahay ma ogaan karti marka gurigaa koron baad iibinaysaa laakiin maxaa ku jirta jahaala oo ah guriga masarkiisa muxuu ka kooban yahay ma dhagaxbaa shubkii u ahaa ma carrawska ahaa muxuu ahaa lama garanayo taasoo kale waxaa wey indhaha laga laabay lianna mufsado ka dhalanaysa in la ogaadana adeeg baa ku jira marka jahaalada noocaasoo kale waa yasiibo yuktafar waa la iska dhaafaa bay leeyihi kootigu ninka qabaa kootigan asaga ehe muushka ehe waxaan ku cuban waxaan isagaa masuuf baad wax kalaa maxaa ku jira lama garanayo taasoo kale waxaa weye muktafar waa la iska dhaafaa diyaalada noocaasoo kalea musqulaha iyo qobbaa musqul galaay musqulaha la gala ee caamka ahe lacagaha lagu galo lacagaha lagu gala musqula waxaa jira lacag lagu galaayo oo kadhin qof in yaro lacag u bixinayaa in siman oo dadkao dhan laga wada qaadi wey dadkao dhan waa laga wada qaadi qofka marka lacagtan laga qaadayo kan kale iyo kan kale iyo kan kale iyo oo dariga kala duwan yihiin kuwa markuu musqusha gala hal sac iskaga jira oo maanta war biyaha balalla uqaynay kuna waxaa weyaan daqiiqad soo goodaya maca daalika jahaaradaas lama garanayo intay ku daaran doonaan yugtafac iyadana waa iska dhaafay aad aad laiskugu sii kallifay masaajta noocaas oo kale ah, ee aan maaratay xaqiiqadeeda iyo muxuu aha in la ogaado casiirka tahay xaajada ay ku jirto meeshu waxaa weeyaan waa la iska dhaafay ijaaradii baa kamid a ah. qofbaa wuxuu ku yidhi ajartu laka bil baa kaa ijaartay bishii lama yaqaano ma soddon bay ku dhammaan doontaa ma labaatan iyo sagaal bay ku dhammaan doontaa bilaha islaamka sida kuwan kale oo kale xisaab la yaqaano ma aha waxaa waa sagaal labaatan ku dhammaataa soddon way ku dhammaataa waan sugaynaa aragtidaasaana baa lagu kala saari ayib baabu taxriimu beyci alxabli alxabla xablulxablada beyca la yidhahdo xaramu xablulxabla midda uurka ah uurkeedii in wax lagu kala gato ama muddo iyo ajal laga dhigto ama ayada naftirkeeda beecii la sisiinayey laga dhigto labada suuraba waa xaaraam xadaana yaxya bnu yaxya wa muxamed bn rubxin qaalaa waxay yidhaahdeen akhbaranaa alleyf ibnu sacdin xaaw xadaanaa qutayba bnu saciid bnu jamiil xadaanaa leyun waa une leyf bnu sacd can naaficin can cabdilaahi bni cumara cabdulaahigaas hadda waa cabdulaahi bni cumar iyadoo muxadisiintu ay istilaax ka dhigteen haddii liska dhaho cabdulaahi laiska ilaaqo saxaabada nabiga calayh salaam cabdulahi bn mascuud buu ku dhacaa cabdulahi bn mascuud ayuu ku dhacaa laakiin maanta cabdulaahina waa cabdulahi bin cumar nacam sababtu maxay tahay asabq walqariina waxa ka warinaya waa naafic naaficon ka halin cabdulaahi bin cumar intaasoo sano un agtaagna mawlihiisana ah ninkuu ka warinaya cabdulahi waa bin cumar riwaayadan soo socotana wada caddaysay saas darteed ba ibn cabdulahi bin cumar baan dhehayna ibn mascuud ma aha can rasuulilahi sala allah alay ali wasalam inuu nabigu nahaa wuxuu rabay can bay xabla xabla midda uurka ah uurkeeda midda uurka ah uurkeeda xadiidka soo socda tafsiir doona qaala xadaanii zuhayr bnu xarb wa maxamed lmuhana walafdu lizuhayr qaala waxay ba xadaanaa yaxya walqadaan can cubaydillahi alcumari ahbaranii naafic buu yidhi can ibni cumara qaal kaana ahlujaahiliyati ahlujaahiliyada wixii islaamka ka horeeyey ayaa jaahiliya la yidhaahdaa waxay ahaayeen yatabaayacuuna kuwa wax ku kala gataa waxay kala gadan jireen laxma aljazuur neefka geela hilibkiisay gadan jireen oo neef geela <clears throat> ama hal weyn oo musinna ah oo la raba in la qasho ayaa la kala gadanayaa dayb ninkii hasha lahaa wuxuu ku leehay xoolahaygi xoolahaadi miyaa rabtaa ahaa ilaa xabalin xabla hashaas dhaystaa maa rabtaa rimay ah markay dhasho markaasaan ku siinayaa ama markay dhasho ilmahay dhali doonto ayaad u qaadanaysaa hashan qawaarteen kaa gatay hashan weynen kaa gatay lacagteedu waa ilmaha caloosha ku jira imaan doona bale mararka qaar waa sii kordhiyaayo midka ka dambeeya waxaa soo socotaay waxablul xabla an tuntaja annaaqatu hasha inay dhasho wey ficilkaa tuntaja ficil mubaaraca mamnuun baa yuu xarakaysan yahay laakiin waxay ka mid tahay afcaasha sidaas ay suuradeedu tahay laakiin mabniyu lilmacluum la fasiro mabniyu lilmacluum ayaa la macneeyaa marka an tuntaja naaqatu hashu inay dhashaad ihi inay laga dhaliyo ama wax mahadays an tuntaja inay dhasho annaaqatu hasha lacagtaadii hashan aan kaa gatay een qalan rabo ee bujirka iyo kawaanka aan geenaayo soo ma ridid haa waxaa weeyaan an tuntaja naaqatu hashaa kale ee geela ku jirta ee ramayga ah goobtinaysa inay dhashaa uma taxmila ay uurowdo ama ay maarata ay rinto allatii ilmihii mutijida dhalay ama dhalatay ilmihii dhashay hashan hadda ay dhashay waa inuu ilmihii asagaala weynaado oo mirig noqdo oo kadib deena uu sii weynaado ay noqoto xiqa oo ay rinto oo goojiso oo dhasho kadib markaa kadib baan kusinaya lacantaadii soomaat waa gubadkaa gubi doona sooma gubadkaa gubi doona wey ninkii laga sheegayo kale ninbaa naagtiisa ku diran yaal naam soomaalidu waxay sheekooyin bay lahaan jireen waxay sheekooyinku iska dhamaatay iska dhamaatay sheekooyinki iyo waxyaalaha lahays iyo halxidhaale iyo qisas baa jiri jirtay istamlax ah, wax loo baahan yahay bayna aheedoo maskaxdaa lagu furfuraayay oo xikan baa ku jirtayoo ayib wuxuu yidhi gubadkaan gubi doono haye roobka ku digi doono mee roobka ku digi doono dooguu soo saari doono biciidka daaqi doono indiri doono maqaarkaan ka bixin doono xarkaan ka soni doono sumalkaan ka gadi doono wan sumalkaan ka gadi doono subagiisa dhan buu yiri iyo dhami maayo ulba ku bilaabay waxbaan ka boodi sadan baa ku jirta waayahay waa sii dheeraysayradi dhan subagaas iyo ma dhamaayo waa dhami buu yiri halkaasaa deer laga dhiga u garaacay dadka dad isfahmo badan bay ahaan jireen oo maskax badan oo dadkan hadda ma aha subxaan allah yani cuquushoodii iyo afkaartoodii iyo halxidhaarkoodii dadka hadda waa gacan kuma hayaan ayib waa iska yaryiin inkastoo baadiyaha wax lagaaba ku dambeeya weli ayib marka waxaa weye wuxuu yidhi an tuntaja naaqatu hasha waa inay dhasho uma taxmil ay rinto uu rowdo allatii midii muntijat hashan ay dhashay markaas tii baa dhalaysa yani hashan uurka ah ama dhaysta ah markay dhasho ilmahay dhali doontana intuu weynaado asagana uu ilmo dhalo markaasaan ku siin marka waa ajal markaas waa muddadii muddada kugu siinayo wey xaaraam wey sababtu waxaa weeye limaa fiihi min aljahaalati waalqaraq jahaala ku sugan hashan ma dhali doontaa hadday dhasho ma nirig bay dhali doontaa mise qurbac taa kale ma kori doontaa hadday dhasho maxay lama yaqaano jahaala ku jirta midna waxaa weye bayci mubtadkiisiibaba asaga lagu kala gadanayaaba hashaadi aan kaa qashay waxaan kuu siini middan ayadaa dhaystaa ilmahay dhali doonto markay dhasho kaasaan ku siinayaa ayaduna ma bannaano oo jahaalo weeye fanahaahum rasuulu llahi sala allah alay wasalam can dalik arrinkaa nabigu waa reebay matahaad iyo waxaan laga bixi karin wey waxaase joojiya buu nabiga calayh salaam baabu taxriimi bayci rajuli ninka beeciisa waa la xarimay uu calaa bayci akhiihi walaalkii beeciisa ka dulgado wa sawmihi inuu gorgoriyana waa xaaraan calaa sawmihi walaalkii wuxuu gorgoriyey wa taxriimu naj beeca najiska la yidhahdobeecualliska la yidhahdo beecufalliska waa la xarimay wa taxriimu tasriya ayaduna tasriyada iyo gaaxinta xoolaho la gaaxiyo si dadka loogu indha saraxaadyana intaba waxay ka mid tahay buyuucda muxaramka ah waxay dhammaan ka siman yihiin waxaa ku jirta ama qaarkoodna waa jahaala iyo qarar qaarka kalena waa bimaa fiihi min alcadaawa cadaawad bay keenaysaa walaalkaa wuxuu gada inaad ka dulgato ama wuxuu soo iibsada kadul iibiso albaycu cala albayc iyo ashira cala shirana waa lamid waa la albaycu cala albayc kii neefka watay inuu qof kale oo neef nin kale ay kala gateen neefkaygaa ka fiicane beec ka sahlan oo ka raqisanoo waan kaa siine neefka ninkaas intaad majliska wada joogtaa khiyaar baad leedahay u celiyoo neefkaan iga gado ashira cala shirana waxaa weeyaan kii lacagtooda inuu yidhaahdo neefka asagaa meequ siiyey intaa wararaa intaa ka badan kaa siina neefkiisa u intaa ka badan kaa siina labadaba lama ogolo wasawma cala somna waxaa weye waa gorgoradii gorgoradaasi waa markaa didan yahay waa marka rukuun uu imaado oo labada qofa wada hadlaysay oo isgorgorinaysay way isku soo dhowaadeen heshiis baa imaaday waxba wali kala gadanin laakiin way isgorgoriyeenoo meel bay isla dhigeen markaa lama dhex karo laakiin intay gorgorada bilowa ay tahay warkaa gadi mahayo walyaan igu daraya hadduu yihahd qofkii alaabta lahaa beycumusaayada layihahda beycumusaayada yaa igu daraayo hadduu yidhaahdo kan wuxuu ku dar kaama yeelin adiga yaa kaa ku kordhinaya intaa kaama yeelin ninka alaabtiisa waa gorgorin karaa waa gorgorin karaa oo waa yahdinka wax mu ahaa musaayada layihahda iyo inuu uu ziyaado dalbo musaayada maanaa dalabu ziyaada weeyaan nacam af soomalia la dhihi jira mu aha naadil miyaa la dhihi jira uu naadiyo yihahda yaa igu daray yaa igu daray ayib qaala xadaثana yaxya bnu yaxya qaala qarأtu calى maliki can naaficin can ibni cumar ana rasuula اllahi salى اllah alيh alih waslama qaal laa yabiic bacdukum barkiiyuunan gadin calaa bayci bacdi marka kale beyciisa walaalkaa wuxuu gaday alaabta uu gaday haka dulgadin oo neef kale soo gala masaajin wixii kan uu gatay ee lacagta maarata uu bixiyeyna lacag ka badan had duldhigiino adigana kaga gadanayo ashira cala shiraadi wey labada uma banaana ninkii alaabada watay walaalkii alaabadiisi yun alaabadiisi ka kokeeni wey kii lacagta watayna walaalkii lacagtu u bixiyey yuuna lacag kale kor saarinoo beeci soo celi anaa ka badan kaasii neefkii ama alaabadii yuuna dhihin labada noocba waa lama ogolo alaabwatihii iyo lacagwatihii labadaba waxaa leeyahay nin walbow ilaali ninka silcada iyo badeecada iyo alaabta iyo xoolaha wadaa waa inaad dhowrto dadkaa xoolahooda ay gadanayaan suf wixii lagugu imaado adig suf ka lacagta watana sidoo kale weeyaanoo lacagtaadaas qof bannaan oo alaabtasi watoon nin kale uun wax ka gadanin ka gada mooyeene nin nin kale wax ka gartay ha ku fallisin qaala xaddaana zuhayr bnu xarb wamaxamed bn muhana walafdu lizuhayr qaala xadaana yaxya can cubaydillaahi alcumari qaala akhbaranii naaficun can ibni cumara can ilnabiyi sala allahu alayh waalih wasalama qaal laa yabiic irajulu ninkuuna gadani ma gadanayo calaa bayci akhiihi walaalkii beeciisa ma gadan laa yabici rajul yani laa yabic bay ka dhigan tahay laa yabic bay ka dhigan tahay iltiqaau saakinayn baa loo kasriyey laa yabici arajulu ninku yuuna gadan calaa beyci akhihi walaalkii beeciisa walaa yakdub yuuna doonin calaa khidbati akhiihi walaalkii gabadhuu doonayo yuuna doonin fii baabi nikax baa kusoo marray ilaa an yaadana lahu inuu u idma mooyeen od yatruk u ka tago qaala xaddaana yaxya bin ayuub qutaym bn saciid bn xajir qaala waxay xaddaana ismaaciil huwa bnu jacfar can alcalaa calaa bn cabdiraxmaan can abihi abihiis can abi hurayra ana rasuula اllahi sala اllahu alيh ali wasalam qaal laa yasumu lmuslimu muslimka yuuna gorgorinin calaa sawmi akhiihi walaalkii wixii uu gorgorinayey yuuna ka dul gorgorin yani gorgoradii intay socoto intaa iga dhan iyo intaa ku kala gadanayn ama intaa weeyaan iyo ana intaa igu joogtaa iyo labada qof oo isku dhow oo isla socotaa ha kala dhex gelin adigu oo adigana ha dhex gelin usug dhagaha ka dhagayso indhaha ka fiiri hadday kala dhaqaaqaan markaa soo gal waxadaaniihi axmed bn ibraahim adawraqi qaala xadaanii cabdsamd ibn cabdilwaari ibn saciid qaala xadaanaa shucbat bn xajaaj can alcalaa calaa ibni cabdiraxmaan wa suhayl suhayl bn abi saalixin calaa ibni cabdiraxmaan iyo suhayl ibn abi saalix labadaasuu isku cadfay meesha u fiirsa can abiihima buu yidhi abiihimaadaasaa khalada can abiihima can abawayhimaa nusakda qaar abawayhimaa lanna haddii la yidhahdo calaa wa suhayl way ka wariyeen anabihima abiihima bay ka wariyeen isku aabbana maaha isku aabba maaha calo waa in cabdiraxmaan su'ayle waa in abu saalix samaan marka can abayhimaa in la dhaho baad la kordhabo ama can abawayhimaa in la yidhaha sii fasiixsan aabbayaashood labadoodii aabbo ayay ka wariyeenoo ninkii la yidhaahdo cabdiraxmaan iyo abu saalix labadaasay ka wariyeen can abi hurayrata cabdiraxmaan binu sakhr can nabi sal allah alay wasalam xadaanaahu moxamed bn muhanna qaala xadaana cabdusamad bn cabdilwaariin qaala xadaana shucbat bn xajaaj can acmash can abi saalix isamaan can abi hurayrata can nabiy sala allah alay wasalam xaa xadaana cubaydullahi bn mucaad alcambari qaala xadaana abi mucaad bn mucaad alcambari qaala xadaana shucbat bn xajaaj alwaasidi qaala xadaana cadiyin huwa bnu haabitin can abi xaazim salmaan alashjaci can abi hurayrata dawsi radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alيh ali wasalam ha wuxuu reebay an yastaama arajulu ninku inuu gorgoriyo calaa sawmi akhiihi walaalkii wuxuu gorgorinaya baaci fii riwaayati dawraqi calaa siimati akhiihi walaalkii gorgorintiisii qaala xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maliki can abi zinaad can lacraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala اllahu alيh ali wasalam qaala nabi wuxuu yihi laa yutlaqa rukbaanu arukbaan awal waxaase loo isticmaali jiray qof dadka wax saaran ee gaadidka saaran laakiin hadda waxaa loo jeedaa aljalab asxaabu silac dadka alaabta soo wada ama xoolay soo wadaan suuqa ku soo wadaan ama raashin bay soo wadaan ama dhar bay soo wadaan dadka noocaas suuqa iyadoon soo gaarin ha ka hortegina maxaa yeele laba sababoodba loo gudan yahay waa midda koobaadoo waxaa darar ka soo gaari qofka alaabta wata in beeci suuqa hadduu tago uu ku gadan lahaa beecaan in suuq bannaanka looga hortago lagaga gato hadhow culays bay ku noqonaysa arrintaas iyo darar bay ku noqon waxay kaloo dhibaato ku noqoni dadka suuqa fadhiyey ee sugaaya badeecadii eeloodii sugaayay ee arigii sugaayay ee lacagti dharka sugaayay ee cuntada sugaayay inaad afka u dhigato bannaanka inti looga hortago dadadkan ayagaana aw waxoodi suuqa inuu dhaqaaqaa la rabay oo ay isdaba marto inuu halnin waxooda intuu aruursado meel ku ritadeedna ayagii ay magan u noqdaan oo keligii inuu sag loo galo taa waxaa weeyaan nooc ah ayaa ku sugan lama ogolo marka waa inaad suuqa laiskugu imaado nin walbaba suuqii uu indhihiisa kaga dhergo ayaa la rabaa laa yutalaqaa lagama hortago lalama kulmo arukbaan yani qabla libeycin loogama hortago beec daraadiis soo maarti waxaa la diidan yahay waa in beec dartii looga hortagaa la diidan yahay laakiin waa la ogan yahay litarxiibin lidiyaafatin soo dhoweyn iyo martiqaad iyo dadkii waa looga hortegi karaa laakiin beec iyo inaad alaabti ka wareejiso taa lama ogolo walaa yabiic bacdukum barkiiuna gadin calaa bayci akhiihi calaa bayci bacdin oo iibkiiba uu dhacay yuuna ka dulgadin oo alaab kale uu ka dulkeenin bay alaabtayda ka faraqiisan kana fiican walaa tanaajashuu ha isku beecfalisina tanaajash waxaa la yidhaahdaa ziyaaratu silca liman laa yuriidu sharaa'aha qof in aan rabin inuu wax soo gato inuu silcadii amanteedii ziyaaratu amanu silca ziyaaratu amani silca liman laa yuriidu sharaaha yacni qofka inuu waxgatamada rababa ujeeddadiisa waxay tahay uun mushtarigan wax gadanayu rabaa inuu ku qaaliyeeyo intaa markuu yidhi wuxuu le anaa intaa ku daray ah, marka ama ha ahaato tawaadu iyo heshiis isaga iyo qofkii baayac ahaa ee alaabta wata ay heshiis yihiin oo yidhi ii farageli oo ii yar tarwiiji oo ii xayaysii ama isaga fuduuli iyo dheer ha usoo dhexgalo labada nina lama ogolo walaa tanaajashu ha isu beecfallisina walaalkaa wuxuu gadaaya intaasa ku daray hadhihin gorgoradiibaba la diidayba walaa yabi xaadirun qof xaadirah reer magaala yuuna u iibinayn libaadin qof reer baadi walaa tusiru ibila geela gaaxinina walqanama ariga wakadalbaqar geela iyo ari waxaa loo sheegay waxay ahayd aqlabka xoolaha ay ree carabtu ay dhaqan jireen yaa geel iyo ari ahaa waaba wa ku yareed faman intaacaha qofkii soo gata bacda daalika intii neefkii lasoo gaaxiyey kadib fa huwa bikhayri nadarayn laba aragti midka u wanaagsan ayuu khiyaar u leeyahay laba shay midkuu rabo ayuu qaadana dooran bacda an yaxlubahaa neefkii gaaxdaha markuu lisay u ogaada inay gaax tahay kadib fain radiyaha hadduu raalli ku noqdo maca ceebteedii amsakaha waa haysanaya beeci waa u asaxay wain sakidaha hadduu nacoo caroodo raddaha waa celinaya neefkii wasaacan suus oo min tamrin tirinana waa celinaya xadiidku masaa'il dhowraho beeca ku saabsan buu ka hadlay wayna soo noqon doonaa qaala xaddaanaa cubaydullah bnu mucaad alcambari qaala xadaanaa abi mucaad bnu mucaad qaala xadaanaa shucbat bnu xajaaj can cabdiyihi bni haabitin can abi xaazim salmaan can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayh waaalih wasalam nahaa wuxuu rabay can talaqii lirukbaan in laga hortago tago dadka alaabta soo wada ee wax soo saaran wa an yabiica xaadirun qof xaadir ah oo reer magaala bibaadin wax u gadana reer baadiya wax u iibiya lama ogolo oo xaadirkii magaalada joogay dadkii baadiyaha xoolaha ka keenaya xoole maa keentahaa xoolaha igu soo wareeji waa ku wareeji or meelaha muqaaxida iyo guriga iska sii tag alaabta aniga iidda markay qaali noqota anaa gadiye inuu yidhaahdo marka dadka inay kala faa'idaystaan baa la rabaa oo ninkan baadiyaha ka imaaday joogid iyo muxuu ahaa gorgoro dheer iyo wati dheer wati la hayo haysa barihiisi iyo xoolihiisi inuu baylah tirtana waa rabaa marka wuxuu rabaa beeca markaa macquulka ee suuqa ka jeeda horaba inuu ku gato oo dantiisa qabsado wuu faaidaystay marka waqtigiisuu ka faa'idaystay wixii uu rabayna waa gatay khalaas waa noqday kan kale wax gadanaya suuqa joogana de wuxuu rabaa inuu xoogow beeci ninaan aad iyo aad muxanid u ahayn oon gacan adkeen oon aad iyo aad aan wixii ugu dhagarany inuu wax ka gatuu rabaa oo been gorgorada horeba wax ka iibsadoo faa'ido ka helo ayuu rabaa labadu marku way kala faa'iidaysanayaan laakiin ninkii reermagaalka hadduu alaabtii baadiyaha laga keena si la wareego wuxuu leeyahay khalaas anigaa maarata kuu gadaaya war beecantaa ma maya soo uhayo maya uga hayo yaa laba shay mid baa imaan karta inuu beecii dadka ku adkeeyo iyo in loo kala tago oo kii baadiyaha ka imaanayna xoolihiisii meesha ay ku baaraan dadkii gadan lahaana ay ugaba kala tagaanba marka waxaa weeye da'u naasa yarsuq llahu bacdahum bacdan baa noo imaan doonta dadka ilaahay baa isku arsuqaya isku daaya ninkan alaabta wata alaabtiisa ha iibsado kana ha gato haloo kala baxo waxbacdiga ha dhex istaagin hadday noqoto min baabi naseexa iyo inaad tidhaahdo suuqa maanta meelahaasuu marayaa iyo alaabtaan kula celin iyo lacagtaan kula tirin iyo waxbaan kuu qorqori iyo addiinu naseexa dhib ma laha laakiin inaad tidhahdo aniga gadaasheeda istaaga anaa waxoo dhan gacanta ku qabanayeen middaa lama ogolo ma ogolo kala faa'iidaysigii suuqa ayaa meesha ka baxaya wa an yabiica xaadiru libaadin wa an tas'ala almar'atu inay naag weydiisato dalaaqa ukhtiha walaasheeda muslimadahe kale in la furo inay shardisatana lama ogolo kitaabu nikaxka ku soo maray inay rogato oo qaadato litastakfiya maa fii saxafiha weelasheeda wuxuu ku jirta inay qaadato arrintaasi waxaa weye xasadnimay ahayd xaaraan wey ma banaana waa guguursanaya naagta ayadaa fur inay tiraahdo xaaraam weeyaan waa xasadnimo booxfaliskana waa la diiday laisku boxfaliso watasriya iyo tasriyada tasriyadana waa inoo imaan doontaa xadiis dabama ku imaan doonta waa neefkii oo la gaaxiyo oo maalin iyo laba maalmoodba ba caanihii candhada lagu celiyo neefkii oo candhadii caanihii aad iyo aad oga soo buuxsanayn oo qofkii arkaa uu leeyahay waa neef caano badan suuqan in la keeno taasaa la diidaya waa la yeelaa lasoo gaaxiyo eh, neefkii biyo laga soo dhuujiyo oog kelyihiisa la yartaago waxaasoo dhan waxaa weeyaan mubaalaqaadka noocaasa gishi iyo khiyaanaa ku jirta Ah, waman ashana falaysa mina buu nabig ala salaam ninkiina khayaama naga mid maaha albayacaanu bilkhayar markuu nabig ala slam wuxuu yidhi fain sadaqaa wabayanaa buika lahuma baaciima hadday run isku sheegaan oo isku caddeeyaan ilah ba u barakeen haddii laakiin kadabaa wa katama been bay isku sheegaan waxbay isku qariyeen bixiqat barakatu baycihima beecii o dhan barakadaa laga qaadaya waan faa'idaysatay baa is leedahay laakiin waxaa bilaabanaysaa khasaaro iyo wax maarata xoolaha asaga ku baaba'o ayaa imaanaysa marka tasriyada kaasaa layihahdaa neefkii in cano badan caano badan loo ekaysiiyo hadhow doona markii maalinta hore caano badan laga liiso maalinta labaad xaqiiqadiisa uu ku soo laabto oo hal liitar u keeno markaas waxaa weeyaan qofkii khiyaar buu leeyahay waa si soo celin karaa wa an yastaamar rajulu inuu ninka gorgoriyo calaa sawmi akii waakii wuxuu gorgorinayay waa xaram وxadثnي abu bkr بن ناaفع qال xadثna qndr محamed بن جعفر xadثna محamed بن المثنى qال xadثna وhب بن جرير xا وxadثna cبدالوارث بن cبدالسمد qال xadثnي أbي cبدالسمد بن cبدالوارث بن سعيid qالوا جميعا xadثna شعب hda الإسلام وفي xadيiثi qndr وwhayb waxaa ku sugan whb waxaa ku sugan nuhiya waa la nahiyey وفي xadيiثi cبدالسمدna أna رasuل الlah صلى الله عليه وسلم نhاa waa kala duwan yihin بmثل xadيiثi معاad عن شعبة qال xadثna yaحyى بن yaحyى qال قرأت عlى mالك عن ناaفع عن بن cمر أنa رasuul الlahi slى الlه عليه وaلiه وsلم نhاa wuxuu reeb can النجس booxdaliska baabu taxriimi talaqi ljalab kuu baabbu kuu keenay talaqu ljalab jalabku waa rukbaanti yacni dadka badeecada soo jiidaya jalabku waa alaabada la keenaayo ee lasoo jiida almajruub xoolaha la keenaayo weeyaan jalab la yidhaahdaa in laga hortago ma banaana iloon suuqa soo gaadhin suuqii oo ninka uu beeca suuqa ka jira iyo beeculmithrigi iyo aan iska ogaanin in bannaankaas lagu horaro oo la yidhahdo annagaa naqaano waxo dhan waan garanaynaa isu soo aro la yidhaahdo Eh, ma banaana hadday dhacdo maxaa la falayaa khiyaar baa qofka leeyahay waa la qiyaameeyey qofka hadduu ogaado in la qiyaameeyeyna ka noqo ayuu leeyahay beyci waa ka noqo xadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana ibn abi zaaida wasmahu yaya bnu zakariya yaxya bnu zakariya bn abi zaaida xa waxadaana ibnu muhana muxamedin qaala xadaana yaya yaxya bnu saciid alqadaan xadana ibn umayr maxamed bin cabdilahi ibn numayrin qaal xadana abi cabdulahi kulhum can cubaydillahi alcumari can naaficin can ibni cumar ana rasuula allahi sala allahu aleyh waalih wasalam nahaa wuxuu reebay an tutulaqaa asilac badeecada in laga hortago jalab iyo silac iyo rukbaan waa isula mid xataa tabruqa alaswaaqa ilaa ay silacdii suuqa ka soo gaadho wahada lafdu ibnu numayr cabdulahi maxamed bin cabdillahi ibn numayr lafdigiisa weeyaanoo ibnu muhane iyo ma ah lafdi kale leeyihiin waqaala akhrani ina nabiya sala allah alay wasalam wuxuu yidhi nahaa wuxuu reebay can italaqi alakharaan waa moxamed bin muhana iyo ninka la yidhi abubakr bin abi shayba ayaga waxay dhaheen nahaa can italaqi qaala waxadaana moxamed bnu xaatim waisxaaq bnu mansuur isxaaq bnu mansuur ibn alkawsaj jamiican dhammaan cali bnu mahdiy cabdiraxmaan bnu mahdiy ibnu xasaan can malikin ibnu anas ibn abi cabdillaahi alasbaxi can naafici mawla bni cumar alcadawi can ibni cumar cabdullahi bn cumar bn khadaab can inabiy sala allah alay slam mil xadiid ibn umar can cubaydilaahi aarta marka mutaabacada cubaydillah baa mutaabicinaya waxaa mutaabicinaya marka waa kuu caddahay kol haddi saa loo sheego cumaan cumaan ninka la yidhaahdo malik qaala waxadana abubakr bn abi shayba xadana cabdulahi bn mubaarak cabdullahi bn mubaarak almarwazi saaxib alfadaa'il walmanaaqib kaiira waa ah, almadaaix اljamة cabdullah ah, bn mubaarak almarwazi alimaam alcadiim can الtaymiy buu ka waramay can abi cumaan annahdi ah, abi cuثmaan annahdi man huwa taymi hada sulayman الtaymi can abi cuثmaan abi cumaan annahdi isaguna kunyadaasu caan ku yahay cabdiraxmaan binu mil ayaa la yidhaahdaa mukhadrab waa mukhadrab mukhadrab maxaa la yihahdaa musalaxaadka ina faanowe ya man adraka zamn الnabiy salى اllah alay wasalam wa aamana ku dar walam yudrik walam yudrik cilmiga soo gaaray waana rumeeyey laakiin nasiib uma helin inuu arko oo la kulmo ah, marka waxaa la yidhahdaa waa bayna saxaabi wataabici iyo udhexeeya saxaabi taabici udhexeeya abu cumaan nahdiyana ka mid ah badan yihiin nimanka saas oo kale ah ninkii qiimaha badnaa ee boqorkii xabashida boqorkii xabashida ka ah annajaashi la dhihi jira can cabdillaahi buu ka warramay can inabi sal slam abdillahi bn cumar can inabi sal slm naha can talaqi lbuyuuc buyuucda in lala kulmo laga hortago xadana yaxya bn yaya abarana hushay bn bashiir can hishaam hishaam bn xasaan can ibn siriin maxamed bn siriin can abi hurayrata qaal nahaa wuxuu reebay rasul sal slam an yutalaqa aljalab in lala kulmo badeecada dadka soo wada jalabka qaala xadaana ibn abi cumara maxamed bn abi cumar alcadani qaala xadaana hishaam bn sulaymaan can ibni jurayjin cabdilmalik qaala akhbarana hishaam alqurduusi hishaam bn xasaankii weeyaan hishaam ibnu xasaan alqurduusi can ibni siriin maxamed bn siriin ah, qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay abaa hurayrata cabdiraxmaan bnu sakhr adawsi radia allahu canhu yaquulu leh ina rasuula allahi sala allah alay wasalam qaala laa talaqu ljala alaabta suuqa lagu soo wadaa ka hortegina faman talaqaahu qofkii ka hortaga oo la kulma faishtaraa minhu dadkii alaabta soo waday wax ka gata faidaa ataa markuu imaado sayiduhu badeecada ninkii madaxda ka ninkii watay sayidka waxa weeyaan saaxibu silca ninkii baayac ahaa ee badeecada watay markuu imaado asuuqa suuqa u soo baxdo wixii loo gatay waxaan ahayn fa huwa bilkhiyaari khiyaar buleah bayna imdaai lbayci wa fasxihi inuu beecii uu sidaa ku tagsiyo yihahdo ku noqon maayo waad ka dhaafay beeci waa asaxay iyo inuu maarata fasaxo labadaba u bannaanto ka noqdo khiyaar buu leeyahay marka waa buyuuc manhiyi ah laakiin beycunu waa saxayo talaqi rukbaankan iyo beycu musaraad iyo beycu waa saxaya laakiin wuxuu ku xiran yahay biidni saaxibihi qofka inuu idmo ogolaado khiyaar buu leeyahay baabu taxriimi bayci alxaadii qofka xaadirka waxaa loo jeeda almadani qofka xaadirka ee magaalo degan inuu u gado lilbaadiri baadiyaha oo dilaal u noqdo wax uu hor istaago xadaana abubakr bin abi shayba qaal camr naaqid bin zuhayr bin xarbi qaaluu waxay yidhi xadaana sufyaan can zuhri can saciid bin musayib can abi hurayrata yabliqu bihi nabiy xadiidka nabigu gaarsiiyey walam yaqif calayhi asaga maarata naftiisa kuma xidhine mawquuf ma ahee nabiguu gaarsiiye marfuuc wey qaala marka yaa iska laa yabi xaadirun libaadin qof xaadirahoo magaalo joogahoo suuqya qaana alaabadii imaan jirta o dhan baa leha u degto aanunbaa gadi dilaal ka noqoni dadkii o ka reebani arrinta ma banaana laa yabi xaadirun libaadin xaaraan wey banaana la oo waxla xisaaba waa gaar laakiin dadkaas wax gadanaya iyo ninka alaabta wata isku daa ah. ayb laakiin u sheego un ya oo xoolihii dadka ay lahaayeen aad iska dhigto adiga aad iska leedahay beecaad rabtana aad tiraahdo wixii uu ninka ku gadan lahaa waxaan ahayn aad waqti dheer kaga bixiso laga yaabo marka in loo kala tago iyo neefkaadi wa iibba waan u waayey arintaa mamnuuc weeyaan u banaan waxyaalaha khayaamaha meesha ka soo gashay kamid tahay beeci beec ka badan siyaadhici karta ziyaadada u qasdo ziyaadada hadduu qasadana waaba xaaraan kale haddao weliba dilaal kasii qaatay ba dilaalkiin haddana keen waxyaala badan oo hoso nocaasa oo shareecada ina ogoleen ayaa soo horsgeli karta hadduu yidhaahdo tacaawun alaabta ilahi celceliyo waxaa dhow markii la gado uu wax oga laaxo ma laha qaala wqaala zubayr wuxuu yii can nabi sala allah alay wasalam in hada yabiica xaadir libaad ah. qaala waxadaana isxaaq bn ibraahiim isxaaq bn ibraahim alxandali ibn lahawayh wa cabd bnu xumaydin qaala waxaydin xadaanaa cabdurazaq bn hamaam asancaani qaala akhbaranaa macmar ibnu rashid alsdi can ibni daawuus cabdullahi bnu daawuus ibnu kaysaan alyamani can abiihi abihiis oo daawuus ibnu kaysaana can ibni cabaasin cabdullahi bn cabaas ibn cabdilmutalib alhaashimi ibn camri rasuuli qaala wuxuu yidhi nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabiga wuxuu reebay an tutalaqa arukbaan in badeecada iyo safar kusoo safarayda safarayda waxsoo wata ama raakibaha ama maashaha ahaadee in laga hortago wa yabiica xaadirun qof xaadira inuu u gado libaadiri ilbaadiye qaala faqultu libni cabbaas baa waxaan ku yidhi maa qowluhu xaadiru ilbaadiye maxaa laga wadaa reemagaaliyu reerbaadiye wax u gaday qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi laa yakun lahu simsaara dillaal u noqon maayo dillaal simsaarku waa dallaalow afcaladuna dallaal baa lagu dhahaa simsaarra baa lagu dhahaa laa yakun lahu simsaara wax dadka ay u baahan yihiin oo xaajadii dadka ay u qabeen ay sugaayeen inuu ninkan gacanta intuu ku dhigo dee uu yidhaa beec qaali ahan ku galayaao halkaas wax ka raasanaya ayaan la ogolen lama ogolo qaala xaddaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi qaala akhbaranaa abu khaytamata zuhayr can abi zubayr maxamed bn muslim can jaabir bni cabdillaahi xaa waxaddaanaa axmed bnu yunis qaala xaddaanaa zuhayr zuhayrka waa abu khaytamaha mar wuxuu ku dhahaya kunyadiisi mar magaciisi zuhayr abu khayfa qaala xadaanaa abu zubayr maxamed bin muslim can jaabir qaala wuxuu yidhi jaabir qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waalih wasalam laa yabi xaadiru nin xaadiro reemayaala libaadi inuu u gadin da ka taga annaasa dadka yarzuqi illaahu bacdahu bacdahum bacda min bacdin barkood barka kale ilaahay ka arsuqi marka ha kala faa'iidaysaano khiyaanana maaha ninkan haddii reebaadiyaha dayac marka u horraysaba wuxuu ka joogay uu iskaga gato ku danguto suuqiisa aado galabtiina iska carraamo waa faa'iidaystay kanna man wax garanayana beeci waxaa weye madaxiraadkiisiibu ka faa'idaystay gadaash dambaba fayda u fuulaysa hayra ana fii riwaayati yaxyaa yurzaq qala xadaana abubakr bn abi shaybati wacamr bn aqil bn bukayr qala xadaana sufyaan bn cuyaynata can abi zubayr mxamed bn muslim can jaabir can nabiy sala allah alيh ali waslm bimili waxadaana yaxya bn yaxya qaala akhbarna hushaym bn bashiir can yunus yunus bn cubayd can ibn siriin maxamed bn siriin an anas بن malikin anas bn malik ibnu nadr anas bn malik ibnu nadr alansari alkhasraji khaadimu rasuuli illaah qaala wuxuu yidhi nuhiinaa waxaana naga reebay an yabiica xaadirun in xaadiroo reer magaala libaadan waxuu iibiyo wain kaana akhaahu walaakii ha ahaado abaa abihi ha ahaadeen kabaadiha ka imaada aabbaha ama walaalka ha ahaado inaad tiraado alaabtaada ahaynaya sugaaya wixii intay sugaayeen inay ka faa'iidaystaane badeecaha la sugaayo meelna kusuun dela tiraahdo mar qaali noqdaan yaan la sugi ma bannaano baadiyaha xoolahaada ku haysanoo leedaha carafaa la sugin ina kuma haysto suuqa laakiin marka la keeno dadka ay wax gadan lahaayeen in dib loo rogo oo bannaanada iyo beeraha iyo wax lagu aruuriyo taa ayadaa lama ogolo oo qofki wax gadanayay iyo dadkii wax ka gadanayay aad kala dhex gasho arrintaa ma ogolo cajaladii suuqa iyo dhaqdhaqaaqii suuqa ayaad hor istaagaysaa badeecadu waa inay kala socotaa oo sii soco soo saca ay noqotaa ayb qaala waxadaana moxamed bn muhana alcanasi abu muusa qaala xadaana ibn abi cadiy moxamed bn ibrahim can ibni cawn cabdullahi bni cawn ibn ardaban can muxamedin ibni siriin can anas ibni malikin xaa waxadaana ibn muhana moxamed bn muhana alcanasi abu muusa azamn xadaana mucaad ibn mucaadin qaal xadaana ibn cawn cabdullahi bn cawn ibn ardaban can moxamed bn siriin qaal qaala anas bin maalik nuhiina waxaa inaga reebay xaadir ibaadi baabu xukmu bayci musaraat neefkii musaraadka waa neefka la gaaxiyey waa jamcu xalbatayni wa akara fii darcin waaxidin in laba lismo laba cidmaal laba cidmaal xoolaha habeenki waa la lisaa aroorti waa la lisaa caanihoodii baa laisku reebayaa neefkoo marka dhaqaaqilo qanshibarrasan suuqa in la keeno oo qofkii arka buu yidhahda neefku waa caano badan yahay xadaana cabdullahi bin maslabata bn qacnab qishii bayca gala aad u fara badan yahay xoolihii way gashay haddii caano laga soo dharjiyey haddii biyo laga soo dharjiyey haddii caanaho naaska lagu ayey iyo waxyaalaha xoolaha lagu sameeyay ka mid tahay bishiga ee xoololaydu ay sameeyaan maxaa kaloo kamid a markiiba lasaadi neefka laftirkiisa maxaa kaloo lagu samayn karaa isagoo naasla in la qariyo neef fictaal ahoo wax qaban kala jirin oo adiga ku dhibay ood muruxday inaad dadka oga dhigto mee fiican daxal ku soo waa inaad sheegto ceebta oo darawarneedkan haddii waa kan wixii ku ogahayna waa saas ku nasiibso ilahi waa kuu barakeen maxaa kale ya ya neef sakiir sakiir dadka badan ba yaqaanaan ya marka sikiir waa nooc wagdaa xagga lagu hadlaya sakiir ya Hmm. qaar xoolaha waxaa jira looga samray inay maarata ay rimaanba rami looga samray aan riminba ayaa jira marka waxyaala badan baa jira oo laisku qarin karo ayib marka xadiidkii nabiga alayh salam aan ku baraarusanaano fain bayana sadaqaa wa bayana buurikat baycooda waa loo barakeelaya wain katama wa kadaba muxiqat barakatu baycihi hadday been isku sheegaanna beecii baa barakada laga qaadi hadday run isku sheegaan ilah bay isku barakeelaysa ayib qala xadaana cabdالlah bn msلm bn qacn qala xadaana dawud bn qaysin can musa bn yasaar can abi hurayra qala qala rasuulu lahi salى اllah alيh ali wasalam man ishtara shaatan neef arya ninkii soo gata musaraatan la gaaxiyey gaaxin wey falyanqalib biha ninkii soo gatay horta falyanqalib biha hala gadoomo ilaan lama garan karo neefka dhalamad baa sidan u caanabadno ilahay usii uga dhigay mise waxaa weye waxbaa lasu aruuriyey warka barguriga hala aado falyaxlubhaa soo liso marka lismadii hore hadda caano badan buu ka helay dabcan laoyo ma garan karo maalinta labaad iyo saddexaad yaa la kala garan neefkan inuu maalintii hore caanuhu watay ay ahaayeen caano lagu aruuriyey xandhada markuu miskeena maalinta labaad ama maalin saddexaad fa in radiya hadduu ku raadi noqdo xilaabaha lismadeedii amsakaa waa haysanayaa wailaa hadduuna raalli ku noqonin oo caroodow diidana raddaha waa celinaya wa macahaa saacun min tamrin suus timirana waa soo raacinaya caanihii uu lisay ee uu soo maalay hadduu arkay inay ay yihiin caano la gaaxiyey neefkii buu celin caanihii uu reebanaya caanihii ma celinayo leanna caanahan waxaa kulmay laba milki laba milki baa ku kulmay milkulbaayic iyo milkulmushtari markii ilan caanaha mar walba candhada kusoo dhacayaan oo ilaahay baa subxaana wa tacaala min bayni fartin wa damin ka soo saaraya marka markii ninkii qofku hore watay caanihii candhada ugu soo dhacay iyo kii dambe soo gatay caanihii candhada ugu soo dhacay labadaasi marka lama kala saari karo marka haddii la yidhaahdo caanihii ha la celiyo sidaasaa jahaaladaas iyo kala qaaday la-aantaasaa ku jirta timir buu marka nabiga calayh salaam oo quutulqaalibka reer madiine ahaa wax la garan karo oo qiyaasteeda la fahmi karana mar walbaba ah ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu yidhi hal la raaciyo neefkii iyo hal laba kiiliyo bar timida celinaysaa suuqa intaad ka gato suuqa intaad ka gato ayaad celinaysaa ayib dabcan timirta iyada ah isku qiimo maaha isku wakti ma aha xilli bay fiican tahay xilli bay hoosaysaa xilli bay caanuhu ka hoosaysaa xilli bay calaha ka koraysaa wtiaan kartaa laakiin nabiga alayh salam qadca lilnisaac si dood baa inu imaanin wax waxaa la rabaa dadku ay ku kala baxaan ayaa la rabaa shareecadu mararka qaar waxbay goysaa wixii dadkii wax kula qaadanaya ayna isku qiimihi isku qadar ba aynan ahayn ama wixii isku qiimo aan ahayn bay qiimi u jartaa qiimi u goysaa hadda fiiri diyada iyo magta magta waxaa layidhi diyat rajul miatu min alibil boqol geela wey rajulkuna hadee rajul moola aha sooma ah, nin nin moola aha nin qiimo badnaa ooaad u qiimo badnaa iyo mid iska allowsaha lahaa diyadoodu waa boqolkaa ah muran baa imaan ninka hebel bu ahaa iyo hebel baa waxaaso dhan dood baa imaanaysa lama oga boqolkaa geela ku raalle noqdo way ku safra qaala xaddaثna qutayba bnu saciid qaala xaddaثna yacquub can ibn cabdiraxmaan alqaari can suhayl bin abi saalixin can abihi can abi hurayra ana rasuula اllahi sala اllahu alيh ali wasalam qaal man ibtaca shaatan musaraat ninkii soo gata neef ari oo lasoo daaxiyey fahuwa fiiha bilkhiyaar horta khiyaar buu le alaata iyo saddex beri saddex beri buu ka soo fikiri karaa maalinta u horraysa caano badan buu ka listay maalintii labaad caanihi caano ka yar waa yaabay waxaa dhici karta daaqii iyo cuntadii iyo meeshii la daajiyey inay iska fiicneen bal maanta daaqii u bedelo u hagaaji sidii noqota cali waa yaryihiin markaasuu ku baraarugi in shaa amsakahaa hadduu rabo waa haysa wa in shaa raddaha waa iska celin waradda macaha saacan suus oo min tamir tamira wara'aya qala xadana maxamed bn xamr bn jabalata bn abi rawaad qala xadana abu caamir alcaqadi wasma abdmlik abu caamir alcaqadi qala xadana qurat bnu khaalidin can maxamed bn siriin can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sal اlahu alayh waalih wasalam qaal man ishtaraa qofkii soo iibsada shaatan ee fariha musaraatan la gaaxiyo fahuwa bilkhiyaari alaaata ayaam saddex beri baa khiyaar loo siiyey qofka khiyaamada ka baqaayo dhan baa saasa sidii qofkii ninkii asaga ahaa ee munqid ibnu xayaan munqid la dhihi jiray laa khilaaba saddex beri baa asaga khiyaar loo siiyey fahuwa bilkhiyaari alaaata ayaam fain raddaha hadduu ceeliyo raddaha waa celinaya macaha saacan min tabi dacaamin saac dacaam ah laa samraa samaya xindada shaam la yidhaahdo ee shaam la yidhaahdo albaydaa ayada waa la yidhahda taas maehee cuntadan kale middaa waa qaali wey middaa waa qaali oo nisfu saaceeda wuxuu leegyahay saacun min shaciirin ayuu leegyahay taa maaha laa samraa meehe dhacaamka kale dhacaamka marka timirtu baan soo marray timir ayaan soo maray marka waa mujmalka dacaamka waxaa lagu caddeeyo fasiray oo mufasirkeeda waa timirti weyaan qal xadaana ibn abi cumara maxamed bin yaxya bn abi cumar qal xadaana sufyaan bn cuyaynata an ayuba ayub bin abi tamiim sakhtiyani can moxamed bin siriin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi man ishtaraa shaata ninkii neef are soo gatay shaatadaasoo musaraatan la soo gaaxiyey fa huwa bikhayri nadarayn laba shay biaxsani amrayn ay ka dhigantahay biaxsani amrayn laba amar midka ugu fiican ayuu leeyahay midka u fiican isagaa khiyaar u leh waa maxay yihiin labada shay inshaa midda koobaad inshaa amsaka hadduu rabo waa haysan karaa maxaa iyadoo ceebteeda ay caanihii suu filaya aan ahayn ayuu ka haysan karaa waishaa raddaha waa iska celin karaayo warneedka saaiyagadee meahee iyo celi hadduu celiyo maxaa imaan wa min tamrin laa samraa samaya samraa shaam meahee wuxuu celinayaa timir buu celinayaa ayb waxadaanaa ibnu abi cumara qaala xadaanaa cabdlwahaab cabdilwahaab alaqafi can ayuuba bihada isnaad ayra anahu qaal man ishtaraa min alhanami fahuwa bikhiyaar khiyaar buu leeyahay ishtaraa qofka soo gata min alhanami fahuwa bilkhiyaar yani qaramka waxaa loo jeedaa alhanam almusaraaf oo soo maray fahuwa bilkhiyaar ayib marka xadiidkii alkharaaju bidamaan iyo kan waa kala duwan yihiin kan waxaa weeyaan waa neef ceebtiisii caanihiisii dee waaran waxaa soo sheegay laba milki baa soo maray laba milki mana cadda ayib waan iska celinayaa Eh, eh, muddan laakiin waxaa weeyaan beeca waa wixii uu shaygan asaga ah markaas soo qabatay kadib wuxuu soo saaray yaa kharaaj la yihahdaa wixii soo saaray kan laakiin caanaha wuu wartay marka horaba ayb qaala xadaana moxamed bn raafici qaala xadaana cabdrazaq qala xadaana macmar can hamaan bn munabih alyamani qaala xadaana qaala haadaa saxiifadan aan hayo eeaxaadiista ay ku jiraan maa xadiistii weeyaan ama saxiifadii uu xadaana abu hurayre noo warramay can rasuulilah nooga warramay calayh salaam fadakara wuxuu sheegay axaadiida minha saxiifada axaadiistii ku qoreed ka mida wa qaala wuxuu yidhi midkan qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi saxiifata hamaam munabir alna can abi hurayra saasuu ku wariyay hada maa xadaana bi abu hurayra can rasuuli illahi fadakara axaadiida minha ila akhiriislahi qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam idaa maa axadukum axadkiin hadduu ishtara ay ida ishtaraa axadukum idaa iyo maha ku kulmaan mid baa zaa'id sila laga dhigaa ida ishtaraa axadukum axadkiin hadduu soo gato liqxa neef adoolaha ama haleelaha irmaan ah musaraatan la gaaxiyey awshaatan buu soo gatay musaraatan la gaaxiyey geeligi arigina waa lamid loodina waa lamide fa huwa bikhayri nadarayni laba aragti midka u khayr badan buu leeyahay bacda an yaxlubahaa intuu lisay kadib u ogaaday imaa hiya inuu ayada iska baahaysani wailaa falyarudda ha celiyo wasaacan suus oo min tamrin timina ha celiyo wallahu aclam bilahi towfiiq sal allah waslm